الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من الكتاب الأول من دروس الدورة الحديثية التاصيلية يقول البيقوني رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا wuxuu inoogu bilaabay xadiidka ama musطalaxa koowaad waa alxadiiث اlmunqaطic wuxuu uhi shiikhu wakulu maa lam yataصil wakulu maa xadiid dhammaantii lam yataصil aanu xidhiidhin bixaali xaal laba yacni qaabkay doontaba ha noqoto isnaaduhu isnaadkiisu aanu xidhiidhin waa faacilkii yattasil munqaicu lwsaali baa la yidhahda kullugaa mubtada munqaicu lawsaalna waa khabar munqaicu lawsaali waa ka xubnihiisu googo-an yihiin marka hadda wuxuu u jeedaa munqaic buu u ujeedaa munqaic ayuu ujeedaa alawsaalina waa tatimmat lbeyt beytkuu ku buuxinaya isnaaduhu u go-ay almunqaicu baa la yidhaha alawsaalna waa almafaasil mafaasisha weeye ayaa awsaal la yidhaahdaa xaglaha yaw meelaha laamaya wuxuu sheikhu halkan ku tilmaamayaa xadiidka munqaica ahi inuu yahay maa lam yatasil isnaadu xadiidka sanadkiisu aanu xidhiidhin marka beytka daahirkiisa markaynu eegno wuxuu ka dhigay kullu maa lam yattasil isnaadu munqaic baa la yihahda waana sida kelmadda macnaheeda luqadu ay keensanayso almunqaic waa wixii kala go-ay iyadoo aan la kala qaaday ama bilowa ha ka go-o ama dhammaadka ama dhexda ama meelo badan isxiga ama aan isxigin la kala qaadi maayo munqaic baa la yidhaha luqaduna waa keensanaysa culimmadii mutaqadimiinta ahaana waxa weeye aada bay u isticmaaleen munqaic iyagoo uga jeeda jamiica almunqaicaat sanadka kala go-ay noocyadiisa kala duwan oo dhan marka ka waxaa la yidhaahdaa waa almusطalaxu alcaam lilmunqaic ama altacriif alcaam lilmunqaic wuxuuna muqaabil u yahay almuttasil muttasilku muqaabil wamaa bisamci kuli raawin yattasil isnaaduhu lilmustaفى falmuttasil aladi اtasala sanaduhu waxaa la yidhahdaa muttasil baa la yidhahda wladii lam yatasil sanaduhu ha la odhanaya munqaic baa la odhanaya muttasil iyo munqaicna muqaabil bay isu noqonaya mutaqadimiintiina culimmadii horena saasay u isticmaalayeen waa sida labadii xaafidna ay u isticmaaleen xaafid lmashriq wa xaafid lmaqrib aynu xalay soo sheegay xaafid lmashriq umo ya khaiib lbaqdaadi xaafid almaqribna ibnu cabdilbar buu ah iyaguna saasay mareen walow khaiib albaqdaadi uu ka soo reebaya mursalkii mursalkii gaar uu ka dhigay eh, kaasi waa ashaa'icu cinda almutaqadimiin waxaa soo gudagelaya munqaic oo dhan baa soo gudagelaya marka munqaic oo dhan waxaynu hore usoo qaadannay nooc ka midoo mursalka la yidhaahdo mursalku muxuu ahaa ya af soomaali baa ku sheega beytka waynu saxnay waa mursal minhu saxaabiyu haddaad tidhahdo saqad taa waynu saxnay haddii hadda la isweydiiyo saxdaa la doonay waa wixii taabicigu u tiriyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma sanadka bilowgiisaa kaasi mise sanadka dhammaadkiisa mursalkaasi waxbaa ka dhacay baa le marka ma dhammaadka sanadku ka dhacay mise bilow dhammaadku ka dhacay marka sanadka dhammaadkiisa waxa ka maqan ee kala go-a waxaa la yidhaahdaa mursal baa la ydhaha wana soo qaadana sanadku wuxuu ku dhammaadaa saxaabiga saxaabigu ku dhammaadaa arafuhu asaxaabi waayo waxaa la soo warinayaa nebiga iyo saasuu sameeyey saasuu yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadka kuma jiro sanadka rasmiga ah waa saxaabi marka dhammaadku waa saxaabiga marka taabicigu hadduu idhaahdo can inabiy sala allahu calayhi wasalam sanadka dhammaadkiisa wax ka maqayin marka odhan mayna saxaabi baa maqan waxaa laga yaabaa saxaabi iyo taabiciin ay maqan yihiin saynu soo sheegay ama saxaabi iyo laba taabic laakiin dhammaadkii unbaa maqan oo saxaabigana ku jiro maqsuudka waa intaas wuxuu kaloo sanadku ka kala go-a bilowda oo shiikhii kitaabka iska lahaa bukhaari oo kale baan shiikhiisa sheegay marka halkii sanadku ka bila abi daawuud baan shiikhiisa inoo sheegay meel dhexuu kala qabsaday sanadkii shiikhiisii ma sheegin kaana bilowgii baa go-ay mucallaq baa la yidhahda waa bilow mursal iyo mucallaq waa labada dacal dhexda wixii dhacay haddii ay noqdaan laba isxiga sida inoo imanaysa ama saddex isxiga wax isxiga hadday yihiin mucdal baa la yidhahda wixii intaa ka soo hadhayna waa munqadica gaarkaa ah wey aynu doonayna inaynu qeexno marka munqadicaadka aynu sheegnay hadda imisaynu sheegnay kii aynu soo dhiganoo ah almursal iyo cagsigiisa oo ah mucallaq iyo kanaynu hadda joogno oo munqaic la yidhaahdo iyo mucdalka inoogu xig afartaa waxaa la yidhaahdaa almunqaicaatu aahiratu baa la yidhaahdaa waa sanadka kala go-ay ee muuqanaya aahirka ah oo waxaa la odhanayaa ninkani waa taabici saxaabi ma ah qaala nabiy buu waa iska muuqataa ama bukhaari shiikh buu sheegay shiikhiisi maaha la odhanaya waa la ogya munqaicaatun aahira baa la yidhahda waxaa iyaduna inoo imanaysaa cagsigeeda almunqaicaat alkhafiya iyaguna waa laba waa altadliis walmursal alkhafi iyagana waxaa la yidhaahdaa almunqaicaat alkhafiya way qarsooyin hore loo fahmi maayo kanaynu hadda ka hadlaynaa waa almunqaic bilmacna alcaam matnigaa laynoogu sheegay waa wixii kala go-ay meeshuu doonaa ah ka go-o oo mursalkii iyo mucallaqii iyo munqaican gaarka ah iyo mucdalkii wuxuuba ay soo gudagelayaan mudallaskiibaa soo gelaya mursalulkhafigiibaa soo gudagelaya wuxuuba ay soo gudagelayaan haddii macnaha lagu socdo laakiin macnaha gaarka ahi waa maxay ee lagu heshiiyey waxaynu leenahay macnaha gaarkaahi waa maa saqata min athnaa'i sanadihi raawin fa faakhara biduuni tawaali maa saqata waa xadiidka uu ka dhacay min athnaa'i sanadihi sanadkiisa bartamihiis mar haddaynu barhtamaha dhihin maxaa baxay mursalkii iyo mucallaqi oo labada dacala baa inaga baxay min amaai sanadihi raawin baa ka dhacay nin baa ka dhacay dhexda dhexduna maaha kii wasadkii rasmiga ahaa oo halkanna saddex sheekh weeye bilowga halkanna waa saddex sheekh kaa dhexe eegan maysa ee labada dacal markaad iska dayso hadduu doona ka kuxigu noqonay dhinacani dhinacanba dhexdu markaa bartamihii rasmiga ahaa ma ee gudaha looga jeeda walidalika min wasad maynaan odhan min anaai gudaha baynu leenahay labadii dacalun baa laga tegaya min anaai sanadihi waxaa dhacay raawin raawi baa ka dhacay fa akara iyo wax ka badan biduuni tawaalin kuwa ka badan midhka iyagoo aan isku xigin iyagoo aan isku xigin hadday isku xigaan mucdal bay noqonaya idan waxaa inooga soo baxaya laba suura inooga soo baxaya ama laba qaab buu noqonaya waana laga sii badin karaa qaab wuxuu yahay sanadkii oo dhammaystiran ayaa dhexdiisa iyo gudihiisa nin baa ka dhacay keliya waa munqatic waxaa kaloo munqaica sanadkii laba nin baa ka dhacay midina halkanuu ka dhacay oo wuxuu xiga xaggii bilowga midina xaggan uu ka dhacay oo xaggii dhammaadka u xiga ama saddex baa ka dhacay muhimaddu waa inaanay isku xigin waa inaanay isku xigin marka kaasaa waxaa la yidhaahdaa istilaaxa khaaska ah ama heshiiska gaarka ah ee mustalaxu ku sugnaaday ku fadhiistay ee hadda loo yaqaano munqaic kaasaa la yidhahda maa saqطa min أhnaaءi sanadihi raawin faakara biduuni tawaali iyagoo aan isku xigin munqaic baa la yidhahda qababka waxa weeye uu ku imanayaana way badanta maxaynu munqaic ugu sheegaynaa oo aynu leenahay shiikan shiikhan hadda ku xiga waa munqaico waa loo dhaxeeya waxyaabo badan baa keenaya waxaa ka mid a shiikhan hadda la sheegay ee la leeyahay shiikhan kale waxbaa u dhaxeeyo iskuma xigi karaan inqiaac baa ku jira waxaa la odhan karaa in la yidhaahdo labadaa shiikh ismay soo gaadhin midna wuxuu dhintay sanadkii boqol iyo konton hijrada midna wuxuu dhashay sanadkii boqol iyo lixdan buu dhashay kaasina toban sano ka hor buu dhintay marka ismabay soo gaadhin ismabay soo gaadhin ama waxa weeye isku xilli bay ahaayeen isku casri bay ahaayeen laakiin may kulmin ninna makuu deganaa ninna wuxuu deganaa khuraasaan ayuu deganaa markaa ismay soo gaadhin weligood meel isugumay iman xillina way wada noolaayeen marka halkaana waxaa lagu ogaanayaa haddii la ysku xejiyo labadooda in cidi u dhaxayso inuu sanadku munqaic yahay kaa munqaic baa la yidhahda wlmucdal saaqiطu minhu اثnaani wma ataa mudallasa nawcaani yaan ku celiyaa laqbada dad baa xoogaa wa kullu maa xadiid dhammaantii lam yatasil aanu xidhiidhin bixaalin xaalnaba isnaaduhu sanadkiisu aanu xidhiidhin munqaicu lawsaali waa mid xubnihiisu googo-an yihiin yacni waa munqaicun baa looga jeeda wlmucdal saaqiطu minhu اثnaani wma ataa mudallasa nawcaani wاlmucdalu mucdalku asaaqiطu waa ka uu ka dhacay minhu xaggiisa tnaani labaa ka dhacay wamaki ataa yimi mudallasan xaal uu yahay mid la qariyey nawcaani waa laba nooc wey marka qaybtaa dambe cajuska beydka waxaynu raacinaynaa labada ee dambe waan ku noqon doonaa insha allahu tacaala laakiin hadda sadrulbeytka ayuun baynu sharaxaynaa alxadiidu almucdal wlmucqalu mucqalku asaaqidu waa kuu ka dhacay minhu xaggiisa inaani labaa ka dhacay kaasaa mucdal la yidhahda waxaa laga keenay almucdal waa ismu mafcuulin min ficli rubaaci acdala yucdilu fahuwa mucdilun wa mucdalun wain fataxta minhu ma kaana nkasar saara sma mafcuulin ka mili muntaar watili mucdal waa sidaas waa ismu mafcuul kelmadda acdala almru wa acdala alxadiidu macnaheedu waxaa weeye ay ishtadda waistaqlaqa uu adkaaday uu xidhma xaalkiisu intuu adkaaday buu markaa ninkii mucdalka sababay ila waxa rag baa keenay magacyadan aanu bixinayna rag baa sababay waa raggii sanadka ku jiray ninkii waxa weeye xadiidka inoo warinayay ee ka tegay laba nin oo isxiga ama ka badan isxiga ninka ka tegay hawshuu inugu adkeeyey bay leeyihi jacala alxadiida mucdalan ay shadiidan mustaqliqan laa yuhtadaa liwajhihi hal nin hadduu maqan yahay waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo ka ka dambeeyo sheekhiisa abal ka badh inuu arday u yahay ama ka ka horeeya inuu arday kaasi u yahay isaguna shiikh u yahay si unba wax loo baadhay laakiin marka laba isxiga iyo saddex isxiga maqan yihiin baaritaanku waa sii badanay xaalad waa adkaanaysa sidaa awgeed baa waxaa loo bixiyey mucdal baa loo bixiyey laakiin shiiku waxaa wuli assaaqitu minhu naani laba ka dhacay miyuu yihi labadaas way isxigaan ma odhan waa laga yaabaa nadmigaa u saamixi waayey marka waxaynu leenahay assaaqitu minhu naani tawaaliyan waxa weeye labadaas waa inay isxigaan siaynu hadda soo sheegin masala meeshii imanaysa munqaaca waa soo fahanteen oo min atnaai sanadihi buu ah mid baa ka dhacay ama laba aan isku xigin baa ka dhacay mucdalkaynu u imanay mucdalka ma waxaa la odhanayaa maa saqata min atnaai sanadihi raawiyaani fa akara cala atawaali mise waxaa la odhanayaa maa saqata min isnaadihi ayan kana almakaan inaani faakara cala tawaali labadaa ma kala fahmaysa ninkii munqaica soo fahmay baa fahmayay kii munqaicu weli ku laaqan yahayna waa kusii adkaanaysa lakiin waanu jilcinayna mucdalku waxaynu nihi laba isxigaa maqan labadaa isxigaa ma sanadka gudihiisaa sidii munqaic aan kusoo sheegnay mise waa meel kastoo sanadka ka mida oo tusaale ahaan bilowga haddii midi ka maqaya maxaynu nidhi waa mucallaq soo maa mid labaad hadduu raaco kii koowaad iyo kii labaad baa isla maqan ma mucallaqun baa loo daynayaa maadaamay bilowgii tahay mise waa laba isxigo waa mucdaq dhammaadka ka ka maqan maxaa inu yidhi mursal baa la yidhaahda mursalka kii ku soo xigayna hadduu maqan yahay oo halkaana laba ka maqan tahay ma laba isxigaa laga dhigaya mise magaca mursal baa la qaadanaya maadaama taabicigu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam yaa sida hadda muuqata waxaa la qaadanayaa magaca mucdal baa la qaadanaya magaca mucdal ayaa la qaadanaya marka bilowga hadday laba ka dhacaan iyo dhexda hadday laba ka dhacdo dhammaadka hadduu laba ka dhaco mar hadday laba noqdaan isxiga mucdal buu noqonaya mucdal ayuu noqonaya sidaa awgeed waxaynu odhanaynaa maa saqada mucdalka markaynu sheegay maa saqata min isnaadihi sanadka o dhan iyo dhammaad kii horena min athnaa'i buu aha gudihiisu ah maa saqطa min sanadihi اثnaani faأkara calى الtawaali sanadkiisa waxaa ka dhacay meeshuu doonaha noqdo labaa ka dhacay iyo ka badan laakiin bisharطi الtawaali iyadoo ay isku xigaan kaasa waxaa la yhaha maxay mucdal baa la yidhaahdaa imaam اlxaakim ibnu صalaaxina way ku waafaqeen waxa uu yihi waxa ka mida oo soo gudagelaya an yuxdafa asaxaabiyu wannabiyu sala اllahu alayh wasalam saxaabigii iyo nebigii labadaba in la xadfana nebiga miyaa la xadfi karaa ya saxaabigii iyo nebigii labadaba in la xadfaa waa mucdal bal mucdalada kuwa ugu culus weeyaan buui ibnu salaax iyo culimmadii ka dambaysayna way la qaateen maxay uga jeedaan waana halka uu naadimkii yidhaahdo wa minhu xadfu saaxibin wاlmustafa wa matnuhu bitaabiciyi wuqifa waxa weeye taabicigii baa wuxuu odhanayaa taabicigii hadda la soco taabicigii baa wuxuu odhanayaa marka sanadkii lasoo wadaa taabicigii la imanaya dabeedna taabicigu wuxuu odhanayaa maxamed ibnu siriin oo kale can muxamed ibni siriin qaala wuxuu yihi maxamed ibnu siriin inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat inuu nebigu yidhi waynu haynaa sooma asalku wuxuu ahaa taabicigu hadduu qaala yidhaahdo in la yidhaahdo waa mawquuf soo saama waa mawquuf saasay ahay laakiin waxaanu hadda yidhi waxaynu ognahay nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka inama alacmaalu biniyaat waa mawquuf cidi kaa dhegaysan mayso marka maxaa la odhanaya ibnu siriin waa taabici waxaa maqan saxaabiga kumaha inama acmaalu biniyaat cumar bnu khaaab wa cumar bnu lkhaaab iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maqan waayo wuxuu ahaa taabiciga marka la sheego can cumar bn اkhaaab can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam inama alacmaalu binniyaat saasuu ahaa marka labadaasaa maqan laakiin de halkaasay ku sheegeen saan horey kusoo sheegay sanadku wuxuu ku dhammaadaa wuxuu ku dhammaadaa saxaabigu ku dhammaadaa saxaabiga ayuu ku dhammaadaa lakiin masaladana baabulmucdal bay ku sheegeen wma ataa mudallasa nawcaani wlmucdalu mucdalkii assaaqidu waa kii uu ka dhacay minhu xaggiisa itnaani laba ka dhacay wamaa xadiidkii ataa yimi mudallasan xaal uu yahay mid la qariyey nawcaani laba nooc weeye alwalu nooca koowaad alisqaadu waa in la ridu lishaykhi shaykhi wa an yanqula raawigu inuu ka soo naqliyo xadiidkii oo ka soo wariyo canman fawqahu shiikhii uu riday ciddii kasii sarraysay bican wa an inuu ku soo naqliyo oo markuu shiikhiisa shiikhii ka dambeeye u gudbayo can iyo an buu isticmaalay almucancan walmu'anan waa tanu soo mar waa siiqo muxtamila waathaani ka labaad yada waa la xadfaya gabayga marka la akriyay wthani wey laakiin markaynu laqbaynayna wthani ka labaad yada waynu sugayna nooca labaad laa yusqituhu shiika ridi maay uu daynaya laakin yasif waa gabay laakin yasifu hase yeeshee waa ku sifaynaya shiikii awsaafahu awsaaftiisa bimaa shay buu ku sifaynayaa laa yancarifu bihi shiikha aan lagu garanay shiikha wuxuu ku sheegayaa tilmaamo iyo magacyo iyo kunyo iyo laqab iyo naanays iyo wax la mida oo aan loo aqoon ayuu shiikha ku magacaabay halkan wuxuu ka gelayaa alxadiidu almudallas xadiidka tadliiska lagu sameeyey tadliisku waa maxay kelmadda waxaa laga keenay dallasa waxa weeye dalsiguna ama dalaskuna waa adulma waa mugdiga iyo gudcurka tadliisna waxaa loo yaqaanaa fuqahaduna waatay isticmaalaan khiyaaru tadliis in dadka wax loo qariyo algish walcayb iyo wixii la mid ah. tadliis waa ikfaau caybin fi sanad waxa weeye in sanadkii ceeb ku sugan ama wax ku sugan in la qariyo ayaa waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan tadliis baa la yidhahdaa shiikhu wuxuu ihi tadliisku waa laba midi waa tadliis lisnaad waa ka isqaadka uu ku sheegay midna waa tadliis shuyuukh labada nooc buu qaybsamaa mid walba waynu qeexi shiikhuna waa qeexa guud ahaanna tadliisku saynu soo sheegnay markaynu munqaicaadka sheegaynay daahiratun wa khafiya waataynu u bixin daahirku afar buu ahaa mursal iyo mucallaq iyo mucdan iyo munqaic kuwaa daahir bane khafiguna waa tadliiska iyo mid aynu ku dhex sheegi doono oo waxa weeye irsaal la yidhahdo ama irsaal alkhafi nooca koowaad shiikhu wuxuu ka dhigay tadliis wuxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay tadliis buu ka dhigay tadliiskaasi waa tadliis lisqaaq ardaygu shiikhii uu wax ka qaatay buu ka boodayaa shiikha ku xiga ayuu xadiidka ka warinaya wuxuuna isticmaalayaa eray muxtamila inuu isaga ka maqlay inaanu ka maqal sida can oo kale sida can oo kale marka tusaale ahaan waxa weeye xadiidka waxaa soo warinaya imaamu malik can naafic can ibni cumar imaam maalikna waxaa ka warinaya waxa weeye shaafici oo kale waa silsilatu dahab baa la yidhahda silsilatu dahab silsiladaha xadiiska ama sanadada kuwa ugu saxiixsan ugu xoog badan wey tadliisla kuma dhaco lakiin tusaalaha maynu ka cadaynay maadaama magacyadaana la yaqaano marka imaamu shaafici oo shiikhiisu uu yahay imaamu maalik ayaa wuxuu ka boodayaa imaamu maalik buu ka boodayaa wuxuu u boodayaa naafic ayuu u boodayay asalku wuxuu ahaa ashaaficiy can maalik can naafic can ibni cumar marka wuxuu noqonayaa ashaaficiyu can naafici marka tadliis marka can la isticmaalayo waxaynu leenahay kuma cadda inuu been sheegay kuma cadda lafdiga waa muxtamil luq ahaanna labadaba waa aqbalay oo inuu leeyahay samictu canhu inuu uga jeedo can hebel anaa ka maqlay way ixtimaalaysaa waxay kaloo ixtimaalaysaa can fulaan ay ruwiya canhu dad baa ka wariya anigu kama wari waa aqbalaysa can fulaan yacni ruwiya wax laga wariyey can fulaan iyadana waa aqbalaysa labada way ixtimaalaysa tadliis lisnaad muxuu yahay waxay culimmadu ku sheegeen an yarwiya can man samica minhu aw laqiyahu maa lam yasmac minhu بصيغة muuhima يعني تحتمل السماع wa cadama raawigii wuxuu ka warinayaa shiikhuu wax ka maqlay shiikha axaadiis buu ka maqlay laakiin xadiidkan hadda kama maqal canman samica minhu ayuu wuxuu ka warinayaa maa lam yasmac minhu waxaanu ka maqal waxaa la mida aw an yarwiya canman laqiyahu maa lam yasmac minhu shiikh uu la kulmay laakiin aanu xadiis ka qaadan si kelisaa bay u kulmeen jaanis uma helin uu xadiid kaga qaato laakiin waa la kulmay shiikhaa uu la kulmay ayuu ka warinayaa axaadiid aanu ka maqan labada xaalaba tadliis baa la yaa la isku khalday shiikhii waa la kulmay mar hadduu la kulmay wuxuu ka warinayaa axaadiid aanu ka maqal ama shiikha intuu la kulmay buu axaadiis ka maqlay laakiin hadda wuxuu ka warinayaa xadiis aanu ka maqlay labadu waxay isku waafaqayaan ama ha la kulmo oo yaan waxbaba ka maqlin ama axaadiis ha ka maqlo laakiin kuwanuu tadliiska ku samaynayaanu ka maqal muhimadu xadiidkan uu hadda ka sheegayo shiikhaas kamuu maqal wuxuuna isticmaalayaa eray aqbalaya inuu ka maqlayo inaanu ka maqal sida can iyo anna iyo qaala wuxuu yihi sheikh hebel kuwaasuu isticmaalay ka waxaa la yidhaahdaa tadliis alisnaad baa la yidhahda hal mar baa ku celinaya waayo kakalaan u gudbayaan noocaa kale wa an yarwiya canman samica minhu aw laqiyahu maa lam yasmac minhu bisiiqatin muuhima ama muxtamila ayuu kaga warinaya xadiidan uu ka maqal shiikhiisa uu axaadiista badan ka maqlay laakiin xadiidka aanu ka maqal hadduu yidhaahdo xadaanaa ka war maxay noqonaysa dee waa been cad been cad raggan waxaan isticmaalayaana maaha raggii beenta sheegayay maaha waay almursal lkhafi aada buu ugu dhow yahay isagu waa maxay an yarwiya canman caasarahu maa lam yasmac minhu bisiiqatin muhima wuxuu ka warinayaa midaanuu la kulmin xadiidna ka maqal laakiin ay isku xilli nool yihiin ismay arag waxmay kala qaadan waxa weeye laakiin axaadiis buu ka warinaya isagoo isticmaalaya siiqada can iyo wixii la mida ka waxaa la yidhaahdaa almursal alkhafi baa la yidhahdaa almursal alkhafi tadliiska waa ka duwanya tadliiska waa ka duway wuxuu kaga duwan yahay kan markiiba waa lasoo qabanay oo waxaa la leeyahay mabay kulminba mabay kulmin baa la odhanaya laakiin ninkii shiikh axaadiis badan ka qaatay ee loo og yahay buu ardaygiisa yahay markuu hal xadiis inoo dhexgeliyo aanu ka maqan waa arkaysaa way adkaanaysa uu ka qarsoonyi una ka dhib badan yahi walidaalik alirsaalu lkhafyi layskuma ceebeeyo lkhafiga layskuma ceebeeyo haddaanu badsan hadduu badiyo karat lirsaal waxyaabaha lagu jarxiyay ka midta laakiin tadliisku waa madmuum isagu wa kulluhu duma waqiila bal jurix faaciluhu walow bimaratin wadax qaar baa waxay leeyihin hal mar hadduu sameeyo sida imaamu shaafici waxa weeye alrisaala waman dallasa maratan buu leeyi qaar baa halkaa gaadhsiinaya hal mar haddii lagu qabto waayo wax sahlan maaha marka kaa waxaa layaha tadliis lisnaad baa layahay tadliisulisnaadkaas wuxuu u qaybsamaa ama dee markuu doonayo inuu shiikh meesha ka saaro ama uu wax isku khaldo wax qariyo qaabo badan bay isticmaalaan midi waa taa aynu sheegnay alisqaadu lishaykh sheikh buu ka booday can buu ku daba qabtay waxaa ka mida nooca loo yaqaano tadliisu taswiya culimada qaarna waxay yidhaahdaan tadliisu tajwiid bay yidhaahdaan cilmigiiba isku magacyi wa sharuhu tajwiidu wtaswiyatu isqaadu gayri shaykhihi wa yuhbitu kaasi wuxuu khatar ku yahay ninka mudalliskaahi shiikhiisa isku taaban maayo ka tegi maayo wuxuu odhanayaa xadaana shiikhiisi marka halkaas waa ceebka saliim wey laakiin shiikhiisa markuu sheegaa waxaa ka dambeeya shiikhiisa nin daciifa ninka daciifka ana waxaa kasii dambeeya nin hiqa ah ninkana waa mudallis shiikhiisuna waa hiqo dabeedna wuxuu odhanaya warbaalkani wuxuu u baahan yahay in laysku sallaxo laysku habeeyo oo ninkaa dhexe meesha laga saaro marka shiikhiisii buu sheegayaa xadaanaa buu odhanaya shiikhiisa waxa ku xiga wuxuu ka dhigayaa can dabeedna ninkii iqada ahaabuu ku daba qabanay waxaana sameeyey ninkan shiikhiisa sheegay yaأtii ila اlisnaadi fayusawiih isnaadku u imanaya waa simaya ama fayujawidu waa hagaajinaya kaasina waa ka ugu khatarsan wa sharuhu tajwiidu wataswiyatu shiikiisa cidaan ahayn buu sidaa ku samaynaya meel dhexuu tegayaa uu isku habaynaya waxaa la yidhaahdaa tadliisu taswiya wa tadliisu tajwiid baa la yidhaha kaas alwaliid ibnu muslim ayaa caanku ahaa nin la yidhaahdo oo qooda tadliiska ugu waaweyna sida kale waa nin iqa laakiin wuxuu bale ku qabay farsamayntaasuu bale ku qabay tadliiska wixii lamida ka labaad waa tadliis اlcaطf laba shiikh oo uu wax ka maqlay oo culimmadiisa ah ayaa midna xadiidkaa waa ka maqlay midna kama maqal labaduba waa culimmadiisi marka kii uu ka maqlay uu ku bilaabaya shiikhiisii aanu xadiidkaa ka maqalla uu ku labaynaya muxuu odhanayaa xaddaanaa ismaaciil kaasi waa sax xaddaanaa bu wuxuu ka dabageynayaa waa muxamed laakiin intaa uu wowdaya soo wadaa wuxuu u niyoonayaa niyo kale xaddaanaa muxamed xaddaanaa ismaaciil wa muxamed markuu leeyahay ay wa ruwiya can muxamed muxamedna wax laga wariyay buu niyoonay marka xadaanaa muxamed waa ismaaciil markuu leeyahay ismaaciilkaa kama maqan laakiin adiga maxaa kugu soo degdegaya labaduba inay xadaanaa ku xidhan yihiin oo labadaba uu ka maqlay tadliis lcafi baa layaha rag baa isticmaali jiray waxaa la mida inuu isticmaalo aamus oo muxuu odhanaya xadaanaa waa amusay xoogaaba aamusay shiro mashquulinaya ama telefoonku eegaya haddii xilliga <laughs> telefoon jiray ama waxa weeye xoogaa yaroo mashquulu isgelinaya intaana wuxuu niyoonayaa kala goy xadaanaa hadduu doona qufac yar buu iska keenay shiro mashquulinaya uu aamusaya dabeedna mar danbuu odhanayaa hishaamu marka hishaamka wuxuu u niyoonayaa qaala iyo wax kale ayuu niyoonay marka xadaanaa iyo hishaam way kala go antay saasuu wata hishaamna waxba kama maqal wuxuuna u kala goynaya si aanu been u sheegin ka waxaa la yidhaahdaa tadliis sukuut baa la yidhahdaa tadliis asukuut baa la yidhahda waxaa la mida isaguna alqaطci inuu isticmaalo oo halkuu ka odhan lahaa xadaana الzuhri uu odhan lahaa ayuu ka bilaabaya aلzuhriyu can fulaan can fulaan ma xadaana zuhriyuba ma can zuhriyiba ma qaalaba adaa baarbaaranaya laakiin wuxuu ku moodsiinayaa zuhriy inuu shiikhiisi yahay oo xadiidkan uu ka maqlay wuxuu odhanaya azuhriyu can fulaan can fulaan waxaasoo dhan tadliis alisnaad baa layidhaha nooca labaad waa tadliis shuyuukh isaga sanadku ma kala go cidi kama maqna laakiin ninku wuxuu isticmaalayaa shiikhii uu xadiiska ka warinayey ayuu doonayaa inaan la fahmin inaan la fahmin buu doonaya waa uu leeyahay fayasifuhu biawصaafi laa yucraf shiikha waxaa loo yaqaanay maala moxamed bnu bashaar ayaa loo yaqaan dabadeedna naanaystiisa caankaahina waa bundaa waa la laysla yaqaanaa intaas dabadeedna wuxuu u alifayaa naanays ayuu u samaynaya ama xog kale oo uu ka og yahay oo cidi aanay aqoon ayuu ku sheegaya ama muxadisiintu maxamed bay u yaqaanaa wuxuu soo ogaaday magacii loogu walqalay inuu magac kale aha waa magac laga guuray magacii buu soo celinaya hooyadii ugu walqashay laakiin aan cidi u aqoon dabeedna wuxuu odhanayaa xadaanaa fulaan maxamed baa loo yaqaana laakiin nin kala loo malaynaya nin kale ayaa loo malaynaya wuxuu u sheegayaa naanays aan loo aqoon iyo wixii la mida waxaa la yaha tadliis shuyuukh an yasifahu biawsaafin laa yucraf marka waxaa ku kalifaya sababo badan sababahaasina way kala xun yihin waxaa ku kalifi kara istiktaaru shuyuukh ninka gebigiisaba waxaa la yidhi waa ninkani miyaanu hebel iyo hebel dhaafin culimmadiisu koobana laba shiikh buu axaadiis aad u badan uga qaata dabeedna waxaa la ninkani waxa weeye wixiis waa iska koobayi labadaa nin ma dhaafo tiibuu doonayaa inuu ka gudbo labadiibu marba dhinaca ugu dhigaya miduu maruu kunyo u sameeyo inankii curad maaha inankale kaleu soo qabanaya inan buu soo qabanaya boqol magac buu u samaynaya oo inoo kala badbedelay shuyuukhuu badsanay istikhtaaru shuyuukh taasina waa madmuum almutashabbicu bima lam yucta kalaabisi thawbay zuur bay noqonaysa waa nin waxaa la sii isku badbadinay waa nooc waxaa ka mida ninkani waa nin culus oo magac leh laakiin ninkanuu maanta u baahday waa nin ka yaroo aan la aqoon dabeedna uu yaraysanay wuxuu sida haddaad magacii lagu yaqaana sheegta waxaa la odhanaya war odaygii weynaa wuxuu ka warinaya maxay ninkan yar buu ka warinay waana nooc culumulxadiidka ka mida riwaayat lakaabir can ilasaaqir rag baa bareedho bannaanka soo dhigay kutubna waa laga qoro ninkii weynaabaa nin yar ka warinay laakiin nin bay dhibaysaayo odhanaya ninkan yar anu waan qarinay waxba dadka u sheegi maayo si aan loo odhan kii weynaabaa kan kusoo noqday istisqaar shiikhanuu xadiiska ka warinayuu fududaysanay yaraysanay da'diisa mansiladiisa iyo wixii la mida kuma qanacsana waxaa ka mida shiikiisu inuu daciif yahay marka wuxuu isleeyaa lagaa daciifin shiikaaga magacaa u hagaajinaya magac kale u bixinaya waxaasoo dhan waa sababo marka waxaa ugu khatarsan markuu shiikiisu daciif yahay ou nin kale inooga dhigo waxaana ugu sii daran markuu siiyo magac keenaya in nin kale lagu khaldo oo iqa ah taasna way kasii xunta kaa waxaa la yhaha tadliis ashuyuukh baa la yidhahda shiku waxa uu yihi haddee laqoda ku celin wamaa xadiidkii ataa yimi mudallasan xaaluu yahay mid la qariyey wixii ku sugnaa nawcaani waa laba nooc alawalu ka koowaad alisqaadu waa in la rido lishaykhi shaykhi wa an yanqula inuu ka soo naqliyo xadiidkii canman fawqahu fowqahu shiikha kii kasii sarreeye ka dambeeyey bican wa anna uu kaga wariyo can iyo anna waathaani nooca labaad oo tadliisu shuyuukha laa yusqiduhu shiikha ridi maayo laakin yasifu wuxuu ku tilmaamaya awsaafahu awsaaftiisa bimaa shay buu ku tilmaamayaa laa yancarifu bihi aan lagu garanayn ayuu ku sheegaya ku tilmaamaya wmaa yukhaalif iqat fiihi اlmala faاshaadu wاlmaqlubu qismaani tala wamaa xadiidkii yukhaalif marka la akhriyaya gabay waa linadm baa loo sukuuninaya laakiin waa ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi can اnnaasibi wاljaazim wamaa xadiidkii yukhaalifuhu uu khilaafayey hiqatun hiqo fiihi xadiidkaa gudihiisa almala ay ilmala'a jamca kooxda fashaadu ayaa la yidhaahdaa waalmaqluubu ka la gadiyeyna qismaani laba weeye talaa waa xigaya waxaynu ku bilaabaynaa ashaad maqluubka haynoo dambay ashaad kelmadda asal ahaan waa almunfarid waa kii keliyoobay wey waman shadda calaykum biاljamaaca jamaacada laazima waman shada kaka keliyoobana shada fi naar watii xadiiskii ah shada ay infarada u keliyoobay wey culimmadu waxay u yaqaanaan isilaaxan shaad waxaa loo yaqaanaa maa rawaahu hiqatu mukhaalifan liman huwa wlaa minhu waa sida macruufkaa wey haddii la yidhaahdo maa rawaahu lmaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhuna kasii fiican si xasankii uu galo waayo athiqa xadiidkiisu waa saxiix xasan ninka soo warinayaana waa saduuq wey se labaduba usoo soo gala labaduba xadiidkoodu waa maqbuul marka iqadu waa kii ugu sarreeye wey si saduuqu usoo galana waxaynu odhanaynaa almaqbuul maa rawaahu lmaqbuulu ninkii xadiiskiisa la aqbalayay waa xadiidka uu soo wariyo mukhaalifan isagoo khilaafsan liman huwa awlaa minhu mid ka mudan mid ka mudan marka mudnaan mudnaantaasi waxay noqon kartaa inuu ka xifdi badan yahay oo waa nin hiqa ah ama maqbuula wuxuu khilaafay nin ka xifdi badan oo keli ah mar hadduu ka xifdi badan yahay waa ka muday waa liman huwa awlaa minhu ama ninkaa xifdiga badani wuxuu khilaafay kuwa uu ka xifdi badan yahay isagu marka keli keli loo eego laakiin isugu tegey laa tukhaasim biwaaxidin ahla beyti fadaciifaani yaklibaani qawiya baa le laba saddex daciif markay isu tagaan ninkii xoogga badnaa dee waa way la kacayeen marka waxaa laga yaabaa mid mid inuu uga xifdi badan yahay laakiin isu tagooda dhowr bay noqdeen welibana xufaada markay isu tagaan dee isaga ka awood badan waa liman huwa awlaa bay noqonaysa shaad buu noqonaya ninkii keliyo shaad buu noqonaya ama alkahra xadiidkii toban baa soo wariyey toban baa soo wariyey labaa la keliyoobay sideedii kale dhinac bay wada mareen waana rag wada xufaada labada iyo sideedda kale bay u dhowda dee sideed u dhowda waxaa la odhanayaa labadaasi waa shaad wey marka almunfarid waa soo dhaweyne waxaa laga yaabaa laba saddex inay noqdaan laakiin labaatan ay khilaafaan shaad bay noqonay waayo waa liman huwa wlaa minhu cid ka mudan ayuu waxa weeye khilaaf kaasaa waxaa la yidhaahdaa shaad baa la yidhahdaa imaamu shaafici wuxuu ku qeexay an yarwiya athiqatu xadiian yukhaalifu fiihi اnnaas ninkii iqada ahaa inuu soo wariye xadiid uu dadka khilaafayo dadka uu khilaafayo uu kala keliyo shaadku wuxuu dhacaa sanadkana waa dhacaa matnigana waa dhacaa yacnii sanadka qaabka loo sheegay buu la keliyo ama matniga qaabka loo warinayo iyo ereyadiis ayuu la keliyo oo lagu khilaafo ayaa lagu khilaafay marka tusaalayaasha waxaa ka mid a ah waxba sanad isku mashquulin mayne matnigaynu tusaalayna yani sanadka waxa u tusaale ah xadiid baa waxaa soo warinaya ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna waa imaam weyn oo la yaqaano ayaa soo warinaya can camr bni dinaar can cawsaja can ibni cabbaas ninkii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhintay ee ka tegay addoon keliya oo addoonkaa isagu xoreeyey tawriiu lmawla min asfal baa la yidhahda almawla min aclaa waa kii adiga ku xoreeyey min asfalna waa kaad adigu xoraysay ma ku dhaxlaya baa xadiidkaa loo daliishaday marka ibnu cuyayna waa imaamkii weynaa xadiidka wuxuu ka dhigay mawsuul cawsaja ibni cabaas can inabiyi sala allahu alayh wasalam mawsuul mutasil waataynu soo marnay waxaa ku waafaqay ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcasiis ibnu jurayj oo isaguna imaam weyna ayaa ibnu cuyeyne ku waafaqay mowsuul bay ka dhigeen waxaa khilaafay xamaad ibnu zayd ayaa khilaafay oo xamaad ibnu zayd wuxuu ka dhigay cawsaja can inabiyi sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu khilaafay ibnu jurayj iyo ibnu cuyeyna ayuu khilaafay xamaad ibnu zayd isaguna waa xaafid macruufa xadiikiisu waa muttafaqun calayh waa nin la yaqaano wey laakiin maadaamuu khilaafay ibnu jurayj iyo ibnu cuyayna oo labaduba iyaguna laba culusa waxaa la odhanayaa waxa weeye waa shaad riwaayadiisu laakiin xagga sanadkuu dhacay isagu mursal buu ka dhigay kuwa ka badanina waxay ka dhigeen mawsuul mawsuul bay ka dhigeen sidaa awgeed abu xaatim wuxuu leeyahay imaamkii abu xaatim araazi almaxfuudu xadiidu bnu cuyayna maxfuudna shaadkaa lid ku ah ninkaa keliyoobe xadiidkiisu waa shaad nimankan ka awood batayna maxfuud baa la yidhaha maxfuud ayaa la yidhaha marka ibnu cuyaynana xadiidkiisu waa maxfuud xamaad ibnu zayd xadiidkiisuna shaad buu noqonay uu la keliyoobe xagga matniga waxaa tusaalayaashiisa ka mida xadiidkii idaa sallaa axadukum ragcatay ilfajr labadii sunne salaada subax ka horreeyey markuu qofku tukado falyadajic calaa yamiinihi dhinaca midig ha u seexdo waa amar falyadajic sidaa xadiidka waxaa usoo warinaya cabdulwaaxid ibnu ziyaad ninka la yidhaha waa nin iqa ah wuxuu ka dhigay labada salaada subax haddii la tukado falyadadic waa amar ibnu xasan baa qaatoo yihi salaada subax ansixba mayso haddaadan xoogaagaa jiibsan qaarna waxayba yidhaahdeen waa bidcu oo nabigu daal buu jiibsaday cibaado uma jiibsan khilaaf badan baa ku sugan culimada dhexdooda waayo nasashuu u jiibsaday oo waa abiici markaa cibaado loo samayn maayo mise waxa weeye waa cibaado ninkani waxaabuu ka dhigay amar buu ka dhigay lakiin waa lagu khilaafay waxaa khilaafay ardaydii acmash ee welibana dabaqada koowaad ee aadka loogu kalsoonaa baa khilaafay iyagu maxay ka dhigeen kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama idaa sallaa rakcatay lfajr idajaca calaa shaqihi lyman uu jiibsanay amar ma inuu nabigu sameeyo iyo inuu amar ka dhigana dawo kala duwanta haddii amar laga dhigo waxaa laga dhalanaya maxay waajibnimo iyo wixii la mida laakiin idajaca waxay aqbalaysaa inuu caado u sameeyey iyo inuu cibaado u sameeyey labadaba waatuu lahaa wa ficluhu lmarkuuzu fi ljibila kalakli wاshurbi falaysa mila min gayri lamxi اlwaصfi wاladi اxtamal sharca fafiihi qul taradud xasl falxaju raakiba calayhi yajri kadijcati bacda salaati اlfajr taradud baa ku jira ma cibaada mise ma ah waa laisku khilaafsany waay xadiidkaa shaadku waa daciif nin iqaaba soo warinaya maca dalika waa daciif waay marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa shaadku isagoo daciifa ayuu haddana wuxuu dhacaa dadka xadiidkooda la aqbalu dhacaa marka la xadiiskaasi waa daciif maxaa soo degdegaya nin daciifa ku jira ama sanadkaa kala go-ay kan sanadna ma kala go-in nin daciifina kuma jiro soo lama socotaa nin daciifina kuma jiro haddana wuxuu raacaya maxay xagga daciifkuu raacaya horena waataan idinku soo sheegaan culimmada qaar inay leeyihiin waa saxiix laakiin waan lagu camal falay marka saxiixu waa laba ama xadiidka maqbuulka ahi waa laba maqbuulun shaadun laa yucmalu bihi saxiixun shaadun laa yucmalu bihi xasanun shaadun laa yucmalu bihi saxiix iyo xasan loo diidi maayo laakiin lagu camal fali maayo waayo mid ka xoog badan baa yaal qaarna waxay leeyihiin maya waa daciif baa la odhanay mar haddaan lagu camal falay waa daciif saynaan dadka ugu khaldin waana sida hadda lagu socdo shaadka waxaa lagu daraa ibdaalu raawin ibdaalu raawin maa biraawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu waalmaqluubu xadiidka la qalbiyey la gadiyey la dhala rogay qismaani laba qaybood wey tala waa raacaya kii horu raacaya waa tamaamu beyt wey ibdaalu raawin raawi in lagu badalo ibdaalu raawin raawi in la bedelo maa yani ayan kaan raawigaas ku doona ha noqo ibdaalu raawin ma biraawin baa lagu bedelayaa kale qismu ay huwa qismukaasi waa qism waa qeyb wey wa qalbu isnaadin isnaad in la qalbiyo oo la gediyo oo la bedelo limatnin matni kale loo bedelaa qismun waa qeyb kale wey kan waxaa la yidhaahdaa alxadiiu lmaqluub baa la yidhaahdaa qalbiguna waa min qalaba shaya yaqlibuhu fahuwa maqluub ficilkii hulaaiga ahaaye qalaba ayaa laga keenay qalaba hadda mobilka saasuu u yaallaa saa markuu u yaallo markay saa u dhigno muxuu noqonaya qalabahu uu gadiyey wey yacni waa bedelay alyamiin ila ashimaal wاshimaal ila alyamiin wاlأclى ila fowq wa fowq ila asfal wahaakada kaasaa waxaa la yidhahdaa qalbi baa la yidhahda isilaaxan maxaa la yidhahdaa isilaaxan waxaa weeye la qaadaynaa قلب سند وقلب متن matni qalbu sanadin wa qalbu matni marka haddii labadaba aynu isku tacriifino waxay noqonaysaa waa ibdaalu maa yucrafu biriwaayatin maa bigayrihi sanadan aw matnan ibdaalu maa yucrafu in la bedelo wixii lagu yaqaanay biriwaayatin oo ay soo gelaysa sanadkii iyo matnigii labadu bigayrihi wax kale in lagu bedelo sanadan aw matnan bedelaadaasi sanadka ha dhacdo oo kelmad baa kelmad lagu bedelay jumlad baa jumlad lagu bedelay ama sanadka ha dhacdo sheykh baa sheekh lagu bedelay waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maqluub marka sanadan waa matn labadaba way dhacda matniga waxaa u tusaalaha xadiidkii ku yimi saxiixu muslimka fi sabcati aladiina yudiluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ila dillu oo xadiidka asalkiisu waa muttafaqun calayh laakiin riwaayaadka qaar waxaa ku yimi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu warajulu tasadaqa bisadqa nin wax sadaqadaystay ilaa maaya siduu u qarinayay midigtiisu ay ogaan weyday waxa bidixdu bixinayso ma midigtaa wax bixisa mise bidixda waxa weeye midigtaa wax bixisa marka sida riwaayada bukhaari tilmaamayso xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu ilaa maayo waxa bidixdiisu waxa midigtiisu bixinayso ay garan weydo bidixdiisu marka riwaayadaasi waxay sheegaysaa waxa wax bixinaya waa midigta wey waana sida saxda ah marka nin ruwaadda ka mida ah ayay isku dabagadigen shimaaluhu iyo yamiinuhu waxaa la yidhahdaa maqluubu matnin baa la yidhahda kaas waa maqluubu matnin qalbulisnaadka waxaa ka mida ah in magac magac lagu bedelo oo tusaale ahaan xadiidka waxaa loo yaqaanay can saalim ibni cabdillaahi ibni cumar ibn alkhaaab can naafic baa loo yaqaanay can saalim can naafic dabeedna waxaa lagu bedelay can maalik can naafic ayaa lagu bedelay nin baa isku khalday oo meeshii saalim oo ku jiray buu ka saaray wuxuu ku bedelay maalik buu ku bedelay labaduba naafic bay wax ka wariyeen marka maalig iyo saalim buu isku bedeli waa qalbu sanad wey waxaa kaloo qalbu sanadka ka mid a xadiid baa wuxuu leeyahay sanad baa loo yaqaanaa sanadkiisi baa la qaadayaa waxaa la saarayaa matni kale matnigaa kale sanadkiisina waa la soo qaadayaa matnigii halkan sanadkiisii la qaatay baa lagu rakibay waa qalbu sanadin limatni sanad baa la soo qaaday matni baa lagu rakibay matni baa la qaaday sanad kale ayaa lagu rakibay kaana waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay qalbu sanadka ayuu ka mid yahay kii hore waa ka culus yahay kii hore sanadku waa sidiisii laakiin nin baa nin lagu bedelay kanna matligii iyo sanadkii wada socday baa midna midbame laga tuuro sanadkiina waa la qaaday xadiis lagu rakib matniganna waa la qaaday sanadkana lagu rakib waa qaybta labaad ee shiikhu sheegay wa isnaadin isnaadin la gadiya limatnin matni loo gediyo oo matni kale la saaro sanadkii qismun waa qayb wey marka kaas mar waxaa loo sameeyaa min baab waxay u yaqaanaan sariqat lxadiid xadiid la xaday waxaa weeye fulaanu waa ku arkaysa kutub ljarx watacdiil fulaanu yasriqu lxadiid hebel xadiidkuu xadaabaa la odhanay muxuu suu xadaya matni sanad intuu iska soo qaato ayuu matni kale ku rakibaya dabeedna wuu warinaya dabeedna dad badan baa danaynayoo odhanaya maasha allah sanadkan iyo matnigan weligeys kumaanaan arag waa cilmi cusub dad baa danaynaya waxaa keena sababaa keena sababaha waxaa ka mid a ah. alwahm u ismoodsiiye ihaan baa ku dhacay marka wuxuu sheegay sanad xagguu matniga ka sheegi lahaabuu matni kala sheegay wahman isagoo ku khaldamaya ismoodsiinay kaasi dhib male hadduu bataun baa lagu daciifinaya sababtayday ka mid sababta waxaa ka mid a min baab alimtixaan in laysku imtixaanay sababaha waxaa ka mid a min baab aliqraab ninku inuu doonayo wax hariiba oo cajiiba ah inuu keeno oo dadku daneeyaanoo cusub likulli jadiidin ladda wax kastoo cusub baa la jeceliya imtixaan ahaan ma loo samaynaya culimadu waa isku khilaafsan yihin bacdu culamaa waa diideen waxay yidhaahdeen dee waxa suuragala haddii imtixaan loo sameeyo inay qaar imtixaankiiba ku tagaan oy moodaan inuu sidaaba yahay shiikhuna wuxuu u keenay min baab alimtixaan inay saxaan dabeedna ardaybaabay ku tegaysaaba odhanaya shiikha anaa ka maqlay waa sidaa wey shiikhuna imtixaan buu u keenay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen haddii la bayaaminayo ishkaal la-aanu ka dhalanayn dhib male waxaana ugu caansan qisadii imaamu albukhaari iska macruufka ahayd oo markii xifdigiisa laga yaabay uu baqdaad yimi dabeedna la yidhi waa ninkan aadka loo ammaanayo bal aynu iska tijaabino dabeedna toban nin oo xufaada baa loo qeybiyey waxa weeye mid walba toban xadiid baa loo dhiibi toban toban ku dhufo waa boqol xadiis boqolkaa xadiid ninkii koowaad baa soo galay wuxuu iiga dhegaysa axaadiis baa kugu dul akhriyaya toban xadiid oo sanad iyo matni aan islahayn buu dabada u qabtay u dhammeeyey kii labaad baa soo kacay anna axaadiid iga saxbuu isaguna toban kale oo sanad iyo matni aan islahayn la ysku rakibay ayuu dabada u qabtay ilaa kii tobnaad laga gaaray imaamu lbukhaarina waa dhegaysanay wuu dhegaysanay boqol xadiid oo sanad iyo matni aan islahayn buu dhegaystay markay meel dhexe la marayay ayaa la yidhi waa ka dhacsanya wadaadku lama haysto ya shiikhii waa ku socotaayo khalaas imtixaanka waa ku dhaca waa kaa iska dhegaysanaya macaansanay qaar baasaa u fahmay qaarna waxay yidhaahdeen alrajulu caraf war ninku waa fahmaye suga hala dhammaystay markay dhammaatay ayuu ninkii koowaad sidaa u eg oo tobankii nin wuxuu hi adiga xadiiskaagii koowaad sidaasaa tidhi saxdiisuna waa sidaas oo isugu hagaajiye xadiiskaagii labaadna waa sidaas tobankiisiba saasuu ku dhameeyey kii labaad buu xadiidkaagii koowaad saasaa tidhi sawaabkuna waa sidaas kii tobnaad ayuu yihi xadiidkaagii tobnaad waa kii boqolaad xadiiskii boqolaad xadiidkaagii tobnaad sidaasaa tidhi sawaabkuna waa sidaas faadcanuu wa aqaruu lahu bilxifd markaasay isu dhiibeen amiiru lmuminiina fi lxadiid baa loo bixiyey waxay yidhaahdeen lamaanaan yaabin sidii saxdu ahayd inuu xifdisan yahay oo dee waa ninkii xaafidka ahaa laakiin waxaa la yaab noqotay khaladkii uu hadda maqlay inuu hal mar ku xifdiyey tobankiini say isugu xigeen iyo mid walba tobankiisii xadi say isugu xigeen iyo xitaa khaladkoodii khaladkoodii waxaba inuu hal mar ku qabto ayaa laga yaab ayaa laga yaaba marka ibnu cadi baa soo warinaya culimo badan qaar sanadkeeda wax ka sheega laakiin ibnu cadi wuxuu leeyahay xadaanaa ciddat min mashaayikhina in badanoo culimadayada ka midaanu ka maqlay marka masyey waxa weeye daciifsana waa qiso culimaduna ay tadaawuleen oo macruufa weeye bukhaarina intaa waa ka xifdi badan intaa waa ka xifdi badan marka qof baa waxa laga yaabaa culimadaydii markaan jaamacadda dhiganaya waxaa ka soo gaadhay mar baan imtixaan galayoo dabeedna su-aal dhanoo shan lagu saxayey shan lagu saxayo dee aan ogahay lagu aragtay marka dibadda loo soo baxo war taa maxaad kaga shaqaysa inaa lilaahi baan meel kala ka baxa waxaan qiyaasanayaa haddaan aada u dadaalo shan iyo sagaashan oo shantaas waan hubaa inay ga tagtay natiijadii markii lasoo la dejiyey ayaa waxaa lai soo dejiyey maadadii boqolkiiba boqol dabeedna waan u qaadan waay shiikhii baan weydiiyey macalinkii baan weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi waad ku khaldantay laakiin khaladkii laftiisii baa si fiican uga jawaabtay ilaa waxaa dhici karta midi inuu si kale intu u fahmo fahamkii khaldanaa haddana sii jajabiyo kusii khaldamo oo isku sii dabagedido marka waxaa cajiib noqotay maca khaladkii inuu sidiisii u qabtay ila waxaa dhici kari lahayd siday u khaldeen inuu siiro daba mari oo xadiidkii koowaad iyo kii labaad isku khaldo asaaniidu xitaa khaladkiisbamuu khalday taasina cajiib bay noqotay shiikhu waxau hi walmaqluubu maqluubkii qismaani laba qaybood weey talaa oo raacaya ibdaalu raawin maa raawi un in lagu bedelo biraawin mid kale qismun qayb wey waqalbu isnaadin isnaad in la gadiyo limatnin ay aakhara matni kaloo aanu lahayn loo gadiyaa qismun qeyb kale weeye alxadiiu lfardu xadiidka lala keliyoobay wlfardu maa qayadtahu biiqati aw jamcin aw qasrin calaa riwaayati wlfardu kii lala keliyoobay xadiidkii lala keliyoobay maa kii weeye qayadtahu aada ku qayday biiqati nin iqa ah aw jamci ama koox aw qasrin ama lagu gaabiyey calaa riwaayatin riwaayo lagu gaabiyey fardi waxaa la yidhaahdaa waa wixii keli ah fardun wa zawjun fardun waa mid zawjunna waa laba wey fardun wa zawj baa la yidhahda yani aladi laa nadiira lahu waa fardi maxaa la yidhaahdaa fardi shiikhu wuxuu yihi waa awala alfardu waa man farada bihi raawin waqul gariibun maa rawaahu raawin faqad wataynu soo maray xadiidka nin keliya uu soo wariyo marka fardina waa la yidhaahdaa hariibna waa la yidhahdaa shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya isla kaasunbuu ku tilmaamaya marka fardina waa la yhaha hariibna waa la yidhahda fardigu waa laba inuu noqdo fardun mulaq waa kaynu hariibka kusoo sheegnay sanadkiisa hal nin baa meel ka mida keli noqday sanadkiisa meel ka mida baa nin keligii noqday waxaa la yidhahdaa fardun mulaq baa la yidhahda ee culimmada qaarna waxay ka dhigaan cidda la keliyoobaysaa inay saxaabiga tahay alfardu lmulaq waa wuxuu la keliyoobay saxaabi arafuhu aladii fiihi saxaabi sida xadiidu inama alacmaalu biniyaat oo kale cumar bnu lkhaaab saxaabi soo labeeyo la wariyaa ma jiro kuwa la sheegayna waa wada daciif jiddan wax la sheega maa abi saciid iyo wax jira maa marka xadiidkaasi waa cumar ibn khaaab oo keliya waxaa la yidhaahdaa fardun mulaq baa la yidhahda fardun mulaq baa la yidhahda ardaygiisa oo calqama ibnu waqaas alleyfi isagana cidima weheliso laakiin waa fardi nisbiya calqama ninkii ka sii qaatayna moxamed ibnu ibraahim ataymi isna waa keligi nin labaad male moxamed ibnu ibraahim ataymina waxaa ka qaatay yaxya ibnu saciid alansaari cidima labaysa isagana laakiin yaxya waxaa ka qaatay arday aada u badan aan la soo koobi baa ka qaatay marka yaxya inuu la keliyoobo waxaa la yidhaahdaa fardu nisbi waa binisbati liyaxya waa keligii shiikhiisuna waa la mid maxamed ibnu ibraahim shiikhiisa calqamana waa la mid kuwaa waa wada nisbi waa markuu meel dhexe ciil la keliyowdo laakiin markuu saxaabigu uu keligii noqdo maxaa la odhanaya fardun mulaq baa la odhanaya saxaabigii baa la keliyowday marka xadiidkaasi waxaa ku sugan inama acmaalu biniyaat fardun mulaq saxaabigiiya iyo fardun nisbi oo raggii ka sokeeyey ah labadaas u qaybsada kaana waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa alfardu baa la yidhahda wuxuu shiikhu kaloo inoo sheegay nisbiga waxaa ka mida altafarudu can fiqa oo waxaa la odhanaya tafarada bihi fulaanu can fulaan ama lam yarwi can fulan ila fulaan ninkaa hebel ee la yaqaano waxa weeye ayaa xadiidka lagala keliyoobay oo hebelun baa ka wariyey baa la odhanaya marka waa tafarudun binisbati ilaa dalika shaykh lam yarwihi can fulaan ilaa fulaan baa la odhanaya aad bay u badanta yacni lam yarwihi can maalik ila shaafici baa la odhanaya marka waa tafarudun biاnisbati ilaa maalik watafarada bihi iqat wa shaafici kaas waa mid wey ma tafarada bihi iqa baa la yidhahda nooca labaad aw jamcin yani yatafaradu biriwaayatihi waaxidu can jamaaca waxa weeye jamaaco ayaa xadiidkii la keliyoobaya marka waxay kala keliyoobayaan can jamaaca ama can waaxid bay kala keliyoobayeen xadiidkii koox baa soo wareysay laba saddex waxay ka warinayaan hal nin marka waxaa la leeyahay nimankaasaa xadiidkaa kala keliyoobay hebel waana koox laba saddex wey waa tafarudu jamaacatin laakiin waxay isugu tegayaan waa hal nin wey hal nin bay ka warinayaan waxaa la mida aw qasrin calaa riwaayatin ama riwaaya lagu gaabiyey xadiidku waa xadiid caan la yaqaano laakiin riwaayaadkiisa mid ka mida ayaa lala keliyoobay xadiidka waxaa soo wariyay ahlu maka wa ahlu basra wa wa wa iyo muxadisiin badan baa soo wariyey laakiin markay maka oo kale tahay ama sheikh hebel oo kale tahay hal nin baa kala keliyoobay isnaadkaas iyadoo xadiidka guud ahaan asaaniid badan uu leeyahy kaana waxaa la yidhaahdaa qasrun calaa riwaaya oo waxaa la odhanayaa hada alxadiid ruwiya min turuq laakiin min ariiqi fulaan tafarada bihi fulaan sanadka noocaas ee xadiidkaasi leeyahay hebel baa la keliyey aw qasrin calaa riwaayati waa waa markaa sanadka waxaa ka mid a ah tafarudu beledin can balad baa kaa kaa soo gudagelay oo magaala magaalo kale keliyoomaysa sida xadiidkii xaakim uu soo warinayey waxa weeye alqudaatu halaaa qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna xaakim markuu soo saaray muxuu yihi tafarada bihi alkhuraasaaniyuun almaraawisa xadiidkaa waxaa la keliyoobay magaalada marwa la yidhaahdo marka loo nisbaynayana marwazi la yidhaahdo marka waxay odhanayaan lam yarwi hada alxadiid ilaa almarwasiyuun marwasiyiin magaalada nimankii u nisbo sheeganayay ayuunbaa xadiidkaa la keliyoobay magaalo kale ku waafiqi mayso magaalo kale ku waafiqi mayso kaana waxaa la yidhaahdaa fardi baa la yidhahda isagaynu kaga baxayna walfardu fardigii maa kii weeye qayatahu aad ku qayday biiqati ay biiqatin iqa lagu qayday marka halkaa waxaad ka fahmaysaa markaynu lahayn alfardu lmulaq walfardu nisbi waxaa la mida algariibu lmulaq walgariibu nisbi ila labadu waa isku maca laakiin markuu ariib inoo soo sheegay wuxuu ihi waqul gariibun maa rawaahu raawin faqad wixii hal uu soo wariyey halkaani inoomu kala qaadin cidda uu yahay ma saxaabigiiba oo waa gariibun mulaq mise waa ciddii ka sokaysayo waa nisbi halkanna wuxuu ku sheegay kii nisbigahaa buu ku sheegay wlfardu fardigii maaki weeye qayadta waad ku qayday biiqati iqo binisbati liiqa aw jamcin ama koox ayaa la keliyoobay aw qasrin ama waxaa lagu koobay calaa riwaayatin riwaayo iyadoo xadiidku riwaayaad badan leeyahay baa mid ka mida si gaara loogu koobayaa in lala keliyoobay wallahu aclam sal allahu waslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi